haruurka amaba masagada eh, ayaa caawa insha allah tabaaraka watacaala imaamka muxuu ahaa wax ka sheegi doonaa axaadiista iyo nusuusta ku aroortayna wuu sheegi doonaa kadib marka wuxuu gudbi doonaa eh, qadarka ka waajiba mid kaste ayuu ishaari doonaa waana soo marnayo waa khamsatu awsaaq ama awsuq shan ritirar oo lix boqol iyo toban iyo laba kiila ay u yar tahay lix boqol laba iyo toddobaatan kiilana ay u badan tahay inta ayada ah ayay zakada ugu waajibaysaa masagada ama haruurka qamadiga sidoo kale timirta kulli waa isku mid waxaa noo imaan doona qeyb laga bixin doona cushur iyo qeyb laga bixin doona nisfa alcushuri laga bixin doona noo imaan doonta toban meelood hal meel marka loo qeybiya ayaa laga bixinayaa qeyb qeybna waxaa laga bixin doonaa toban meelood markii hal loo markii loo qaybiyaa eh, hal meel in laga bixiyo halkii asaga ayaa lasii kala bari oo nis a laga dhigayaa nisfu alcushur toban meelood hal meel halkii meel ayaa sii kala jari intaas ayaa laga bixinaya waxay ku kala duunaan doonaan habka masagadaas ama timirtaas lagu helay oo lagu waraabiyey haddii lagu waraabiyey juhdi iyo dadaal la geliyey oo wadaan iyo matoor iyo wmxua wixii la midka lagu waraabiyey waxaa weeyaan nisfa alcushur waa toban meelood hal meel oo lasii kala baray ayaa laga bixinayaa haddii laakiin webiyada iska iyo muxuu ahaa biyahan daadkoo socda iyo cirka roobka ka imaaday iyo haddii kuwa ayaga lagu waraabina ood ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku waraabiyay ay tahay dhammaanba allah waraabiyeeh rabbigan subxaana wa tacaala laakiin roobkii cirka ka soo da'ay ama biyihii webigii iska socday amaba eh, togogii soo rogmay iyo wixii la midka ah haddii ay lagu waraabiyona toban meelood hal meel ayaa laga bixinayaa maxaa tan loogu bixinaa toban meelood hal meelood kuwaan kan loogu bixinayaa toban meelood hal meelood oo lasii kala baray waxaa loo bixinayaa kuwaan juhdi wakti ayaa waxaa la geliyey dadaal dheeri ayaa la geliyey marka kuwaanna adoon dadaal aanan gelin ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala kuu roobeeyey marka mid walba mu'anadii iyo wixii galay ayaa laga fiirinaya oo la saaraya weyaan waa ilaahay taqdiirihiisa subxaana wa tacaala nabigeen ayaan noo cadayn doona calayhi salaatu wasalaam inta la bixina zakaatu tamri timir zakada ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam anasai alي ramat abarna maxamed bn abdillahi mubaarak almaqrami wa iqa qaala xadaثana wakic bn jarax can sufyaan ibn can sufyaan الthawri can ismaaciil ibn umaya wa iqaة tabt can muxamed ibn yaxya ibn xibaan wa iqaة faqiih can yaxya ibn cumaara wa iqa can abi saciid اlkhudri wuxuu ka wariyey radia allahu tacala an arda qala wuxu yhi abu saciid qaala rasu rasulka wuxuu yihi sal l slm laysa mahani fii maa duuni khamsati awsaaqin shan ritirar wixii ka yar oo min xabbin masage ama haruur ah aw tamrin ama timir ah sadaqatun zake ma ahani weeyaan haddii shan ritirar lix boqol toban iyo laba graam ilaa lix boqol laba iyo toddobaatan graam inta udhaxaysa masagada ama haruurka iyo timirta wixii intaas ka yar zake lagama rabo ayuu nabig le sala calayhi waali wasalam marka zakaatamri meesha maxaa ku jirta aw tamrin waxaa noo imaan doonta wa tamrin xabi iyo tamr oo laisku cadfaa noo imaan doonta insha allah tabarak wa marka awdaas bimacnaa wa tamrin weeyaan baabu zakaati alxinطati qamadiga ama gerbida zakada ayuu baabkan baabay xinطada iyo shaciirta iyo waxaa weeyaan burka intaas marka laisku daro taqriiban waa fasiilo aad iskugu dhadhow aad uma kala duuna waa ashyaa islah weeyaan oan aad u kala duunayn qamxiga iyo burka iyo طacaamka intaas haddii nusuusta ad ku aragta xadiista nabigeena sal slm qamxi iyo bur iyo طacaam isilaaxa loo aqooni jiray inta waxay ahayd in loo isticmaalo gerbida ama qamadiga loo isticmaalo weeyaan xadiiska laba kun afar boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadis صaxix isnaada qala aimam ns alي mt abarna ismacil mascuud aljaxdari waثiqa qala xadaثana yaزيid bn zurc waثiqat msab qala xadaثana rawx bn alqasim الtamimi alcambari wa iqaة xaafid qala xadaثanii camr ibn yaxya almazini ibn cumaara weeyaane waa iqa can abihi abihiis oo yaxya ibn cumaara ah waa iqa isna can abi sacid اkhudri wuxuu ka wariyey radia allahu tacala arda qaala wuxuu yidhi abi saciid ama can rasul rasulka wuxu ku yiri sal sl qal rasulkan inuu yidhi laa yaxilu ma banaana laa yaxilu laa yaxilu kuma waajibto oo kuma degto fi lburi burka burka annaga daqiiqa u naqaanaa laakiin burka meeshan waa qamadiga ama gerbidii iyo watamri timirta zakaatun zaka xataa tabluqa ilaa ay ka gaarto hamsata awsuqin shan ritirab walaa yaxilu kuma degto ama kuma waajibto fi lwaraqi waraqi fidadii zakaatun zaka xataa tabluqa ilaa ay ka gaarta hamsata xataa tabluqa ilaa ay ka gaarta khamsata awaaqin shan awqiya xataa tabluqa khamsati awaaqin baa idiin qoran khamsatay ay u qorantahay u kor dhaban tahay khamsata weyaan khamsatidaas korha laga mariyo hoos meesha ay joogta hahay walaa yaxilu kuma degayso oo kuma banaano cafwan kuma waajibaysa fii ibili fii ibilin geel zakaatun zaka xataa tabluqa ilaa ka gaarta khamsa dawdin shan neef ama halaad saas ayuu nabigeenle sala allahu alayhi waali wasalam xadiidkan marka marar qaar waxaa dhacda in qofka mas'ale isagoon hubsanin markiiba la orda markiiba uu la orda waa waxyaabaha ay soo qaadaan culamada ay ka mid tahayo qofka aanan masale hubsanin oo intuu wax un maqla kadibna isla sii dayey waa imtixaan nabigeenna watigiis wakhtigiisna calayhi salatu slam way dhacdayo marka nabigeenna uu laba rakca intuu ka dukaday salaaddii duhur ama casar ixdaa salaatay alcashiyi markuu tukaday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kadibna uu nabigeenna intuu istaagay kalmuqdab isagoo qof la caraysiiyo kale ah uu mimbarka agtiisa istaagay dadka degdegsanaa oo suuqlaydeen oo kale weeyaane ayay ay dareereen oo ay leeyihiin qasurat الsalaa salaad waa la gaabiyey salaad waa la gaabiyey oo ku tageenba labada ragcay tukadeen wabilaahi atawfiiq waxayna la sii dhawaaqayaan ayagaa is muxuu ahaa fartiin beenaad baa la dhihi jiri ayagaa isfartiimay marka qusirat الsalaa salaad waa la gaabiyey suuqay geliyeenba kadibna dadka waxaa ku jiray abubakr iyo cumar waxay ka hibaysteen radia lahu radia allahu tacala canhuma waxay ka baqeen ama ay ka xishoodeen inay nabiga weydiiyaan arrinta yada masalaadii alla gaabiyey mise waad hilmaamtay dulyadayn la yihahdo oo gacmihiisa ay dheeraayeen ayaa soo istaagay markaasuu nabigeenna weydiiyey calayhi salatu slam masalaadii alla gaabiyeyse waad hilmaamtay labadaba ma jirin <laughs> way jirtee nabi allow <laughs> ee waxaa weeyaan warka cadday ma qofka mogta yara dhiiran mararka qaar waa loo baahanaya marka xaq caddayn khaasata noqoto kadibna nabigeena wuxuu ku celi saxaabadii wuxuu sheegaa dulyadayn ma jirtaa ha ay yidhahdeen waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu laba ragco kale la imaaday kadibna sujuud sahwi uu la imaaday ood ogeydeen oon soo marnay marka dadkaas waxaa ku dhacday ma ayna sugin ma ayna suginoo usirat isala wayla way la tageen qofkii cidda ka hor imaaddo oy agg ay usii fatoonayaan sooma nafsa shay waxaa dhacda in masale aan la hubsanin lala ordo oo kadibna fasaad badan uu ka dhasho waxay dhahaan fuqahada nin baa wuxuu u imaaday khaiib masaajidka ka taagan ama nin waacida wuxuu akrinayaa marka walaa yaxilu fii ibilin zakaatun intaas ayuu muxuu ahaa maqlay walaa tajibu الzakaatu fi اlibil geela zake kuma waajibaysa intaas ayuu maqlay siiday marka markaasuu geelu zaka kuma wajibays banaanku la wuxuusan sugin xataa tabluqa intaas muusan sugin marka mararka qaar waxaa weeyaan mas'alada in la suga ilaa ay meesheeda ka gaarto waa laga maarmaan lidalika culimadu waxay dhahaan mas'ale minhaaj lama horora oo adiga wixii madaxaada ku jiray ood islahayd ma say noqon doonaan isagaa soo wada waxbaha degdegi tartiibso sidaa weeyaan waayo baabu zakaati اxubuubi masagadii ama haruurkii zakada ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun afar boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasai alay mt abarna mxamed bn mn canazi wa iqat xafid qala xadana abdiraxman mahdi waa imamkii qala xadana sufyaan athawri can ismaaciil ibn umayat can muxamed ibn yaxya ibn xabbaan can yaxya ibni cumaarat can abi saciid اlkhudri radia allahu tacala an ardah raxima jamic ruwaat waan soo marnay ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu laysa maani fii xabin haruur ama masaga iyo walaa tamrin timir sadaqatun zake ma ahanin bas inta haddii aad ku kaaftoonto ka warran oodan sugin xataa tabluqa ilahay gaarto khamsata awsuqin shari tirar lix boqol iyo toban iyo laba graam eh, kilograam cafwan ilaa lix boqol laba iyo toddobaatan kilograam walaa fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wixii ka yarna ma ahanin zaka xataa tabluqa khamsa wa abcan walaa fii maa duuna khamsi awaaqin shan awqiyood wixii ka yarna sadaqatun zaka ma ahanin waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan gram oo fida wixii ka yar oo fida ahna zake lagama rabo baabu lqadri qadar iyo baabkan u baabay qadarkaasu tajibu ay ku waajibto fiihi sadaqatu zakada qadarka ay ku waajibaysa ayuu baabkan u baab yahay intii hore buu soo celinayaa intii hore ayuu soo celinayaa xadiidka laba kun afar boqol iyo intii hore wuxuu zakaatu اtamri zakaatu اlxintati zakaat اlxubuub markuu leeyahay inay timirtii zake laga rabo in xintadii zake laga rabo in xubuubti iyo mxuu haruurkii iyo masagadii laga rabo zaka ayuu adilo u keensaday haddana miqdaarkii ayuu ku soo celinayaa xadيث لaba kun afar boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النسي ع أخبرna محamed بن عبد الله بن مبارك المأخرمي وثiقة qala xadaثna وkiiع بن الجراح الرuأسي الكوفي qala wuxuu yihi xadaثna idriis idriis alawdi soo muusan dhihin idriis ibn يزيid الزعافiriي الزعافiriي الكوفي wa ثiقة عن cمر بن مرة المرادي الجملي wa ثiqة kana la يdلس وrumiya بالإرجاع عن أبي البختري bk ma aha waa bk بفتح الباء weligiina ayn ka hoosin an لأnna bktri wuu jira hy عan أبي البختري أبوالبختري waa سعيid iبن فayruز سعيid iبن فayruز الطائي mولاهم ثiqة dbt في تشhayع قليل وكثير الإرساaل عن أبي سعيد الخdري وxuu ka wr رضي الله taعالى عنه أرضاه qال وu أبو سعيid mararka qaar soo idinkuma soo dhacaysa marka saxaabada nabigeena calayhi salaatu salaam nin la yidhaahdo can abi saciid alkhudri iyo sacad ibn malik radia allaahu canhu marka la yihahdo iyo marka la cabdullahi bni cumar radia allahu tacala canhuma soo ma dareemaysaan xanuun ah in ilaahay subxaana wa tacaala saxaabigaa jaliilka ah kariimka ah oo qiimaha badan oo ilaahay subxana wa tacala uu sabab ugu dhigay in diinta ayna soo gaarto bacda rasuuli llah sal slem uusan ku barwaaqaysanin ku nicmaysanin in aabbihii isaga dhalay islaamnimada ayna gaarin oo gaalnimo u ku dhintay oo ahlunaar u yahay annagana ilaahay fadligii subxaana wa tacala waalidiintana dhashay aabbihii hooyaba ay muslimiin ay yihiin ilahayna aan ugu maryayna subxana wa tacala inuu jannayo soo mararka qaar kuguma soo dhacaysa xanuun ah yani u fiirsada abi wa abaaka fi naar markuu nabig sal slam nin ba u yimid ayna abi ayna abi ayna abi abe xagguu ku jiraa abi wa abaaka fi naar aniga abahi adiga abbahaba naartay ku jiraan soo ma jeed marka culimada marka waa isweydiinaya ma ma abu aalib ah oo xaqiiqa loo huba mise waa abihiis oo cabdilaahi ah waa masale abcan sida raajixana xataa abihiis inuu ka mid yahay inkastoo asxaab fatrada laga hadlo laakiin xilligaas fatro miyaa jirtay diinta nabi ciise way warnayd xataa baqiyada nebi ibraahim cibaadada la cibaadaysanaya way warnayd marka masalo dheer waa lakin waxaan kala jeedaa in saxaabada nabigeena calayhi salatu slaam abubakr aabihiis radia allahu tacala canhuma wayaan waa soo islaamay lakiin sayd cumar may gacan laguma hay gacan laguma hay marka waxyaabaha runtii mararka qaar qofka uu isleey ilaahay aad ugu mahadina dhanna xanuun aad ka dareemayso dhanna aad ilahay ugu mahadnaqaysa ay ka mid tahay in rajo laga qabo aad iyo aad insha allah tabaaraka watacaala ilaahay ka guudaraynayay in annagii waalidkeena jannada ku kulan laakiin raggaa saxaabada nabigeena calayi slat slam rag badan oo ka mid a ah, quudarro iyo rajo kama qabaan in aabbahoodii ayaga ay muxua ku kulmaan nabi ibraahim ogsoontiin calayhi salaam iyo aabbihiisaan janno ku kulmaynin oo asna ahlu janno uu noqonayaa ood ogsoon tihiin ahlinaar uu noqonayaa marka nicmadaas laftirkeed waxay ka mid tahay nicamta u weyn oo rabbigan subxaana wa tacala ugu shukrina u baahan istiqfaar iyo dembidhaaf uma weydiin kara nabi ibraahim aabbihiis walaa nabigeena alayh sala slam hooyadiis iyo aabihiis istikfaar ma weydiin karo ista'dantu rabbii fii an azuura qabra ummi faadina lii ilaahay baan ka idan weydiistay subxaanahu wa tacaala in aan qabriga hooyaday booqda waa lii idmay ista'dantu fii ziyaarat qabra ummi aw kama qaala alah sala slam dhanka kale waxaa weeyaan waxaan fasax weydiistay inaan dambi dhaafi allo waa lii diiday soo ma jeedaan adig laakiin caawo dhan intaad sujuudsan tahay intaad taagan tahay intaad socota allahuma kfir lii abi allahuma arxam lii abi allahuma kfir lahu allahuma arxam haddii aad ku haysa yaa kuu diida ya waa moog rabbi irxamumaa kamaa rabbayaani sagiira marka nicamtaas ayada ah oo annaga aan helnay ayaa qaar saxaabada nabigeena rag ugu qiimaha badnay aynan helin rag helin ayaa ka mid ah, mataqaanaa cumar ayaa ka mid ah ibn waxaa ka mid ah cali bin abi aalib abu aalib adogsootiisa ku dhintay cumaan bin cafaan ayaa ka mid ah waad garanaysaan laakiin saxaabada nabigeen ayaa ku guulaystay raggaas afarta ayaa ku guulaystay abu bakrin abu qaxaafa waa ninkii isagoo muxuu ahaa imaaday soo islaamay waa shacru ka isagoo muxuu ahaa bolol ah suuf uga cadaan badan ayiruu hada shayb atigu nabig yiri sal slm tintaas ha bedelo marka waxaan kala jeedaa marka nicmadaas marka inaan dareenno waa muhiim ikhwaani kiraam nicmo kasta oo ku marta shukrigeeday u baahanta in saxaabada nabigeenna nicmada laga hojiye adigana ad ilaahay ku siiye runta waa nicmo aad u weyn anaga ilaahayna siiye alxamdu lilah aladii mana calayna binicmi kaiiraة laa tucadu walaa tuxsa nicmo aan la koobi karin oo nooc walba meel hadda ad ku aadaadan garanayn martanaad ku shukrisaa martanaad ku shukrisaa matanaad all ku shukrisa yani meel aad ku aadaad garan weyni wain tacuduu nicmat اllahi laa tuxsuuha ina اlinsaana ladaluumu kafaar laakiin bini aadamkii waxaas maba xasuusanayaba waa istimraaan yani qofki inuu la qabsaday nicmada oy caadi u noqoto bal xaaladdaa dib ugu yar wax yar taydina ugu noqda muddo yar oon fogeyn ka hore waxaa kuu gambinaya koobka shaa waxaad ku iibsatay ya dharka funaanadda waxa iskaga badashaa kuu gambinaya xaalado iska cajiibah amni darro naftaada meel aad dhigto ayaad shalay la wax aad haysan lama arka laa maal walaa madaxnimo walaa magac walaa abadan walaa reer abadan maantana alxamdu lilah soo ma jeed cidda aan haysanayna in sha allahu tacala fi ariiq qariiban ayadna usoo socotaa ma alfaqr akhsha calaykum walakin akhsha an tubsata calaykum addunya fatanaafasuuha kama tanaafasuuha fatuhlikakum kama ahlakatkum ayuu nabig aleh salaa slam marka nicamtaas ilaahay oo tan hadda aan sheegnay ay tahay qalbiga aad aan ugu qabanno ilahayna aan kaga shukrino subxana wa tacala arabkan ilah aan kaga ammaanno waaya xadiidka laba kun afar boqol iyo toddobiy siddeetanaad mise abi saciidan weli ku jirna can abilbakhtari can abi saciid wuxuu ku wari alkhudri radia allahu tacala anhu arda qala wuxu hi abu saciid qaala rasul rasulka wuxu uri sal sl leys maani fii duuna khamsi awaaqin shan awqiyadood oo fida wixii ka yar sadaqatun zaka ma ahayn xadidka laba kun afar boqol iyo toddobiy sideetanaad waa xadis saxiixa qala alimamu nasi an akhbarna maxamed bn cabdah addabi wahiqatu rumiya binas qala xaddaثna xamaad ibn zayd bn dirham wahiqatu tabt aniha bn saciid اlansaariy sowma mis waa qataan waa alansaari wahiqatu tabt wa cubaydullahi ibni camr cubaydullahi ibni cumar alcumari waa cumar ibn cumari cubaydullah ibn cumar alcumariy wahiqatu faqiih can camr ibnu yaxya يحيى عن وثيقة عن أبيه ويحيى بن عمار ويالد وثيقة عن أبي سعيد الخدري وحكور رضي الله تعالى عنه وأرضاه can inabiy nabigan wuxuu ku uri sal sl qal nabigan wuxuu laysmani fii maa duuni khamsi awaaqin shan uuqiya wixii ka yar sadaqatu zaka ma ahanin walaa fii maa duuna khamsi dawdin shan qaalmood ama halaad wixii ka yarna sadaqatun zaka ma ahanin oo geela walaa fii maa duuna khamsati awsuqin shan ritr wixii ka yar oo muxuu haruur ama masaga ahna sadaqatun zaka ma ahanin baabun ma yuujib اcushra wma yuujibu niصf اcushri baabun ma ayuu baabkan u baab yahay yuujibu waajibiya alcushra toban meelood hal meel in laga bixiyo wixii waajibiyo masagadii ama haruurkii iyo wamaa shay yuujibu waajibiya niصfa اlcushri cushurka niskiisa ama toban meelood muxuu ahaa markii meel loo dhigay meesha niskeedii wixii waajibiye waa biyihii un haddaan ka warramayna oon soo marnay xadid laba kun afar boqol iyo zakada maxay ku waajibtaa zakada maxay ku waajibtaa markii masage iyo timir iyo wixii la midka ay noqoto maطcuumaadka waxaan la quudana geeli garanay arayga garanay looda garanay dahabka garanay fidlada garanay soo ma markii masage ay noqoto ama waxyaabaha maطcuumaadka maxaa qeyd maxaa shardi u ah yani baalka la yidhaahdo qara zake ma ku waajibi haye bambeelmada ama oranjiga ama liinta ma ku waajibaysaa zake haddii ay ku baxdo yaayadii mooskii cambadii ku waajibaysaa haddii ay ganacsi tahay wax ganacsinimo loo wada ay tahay curuud yaana isgelaysaa yani lacagtaas iyo halkaasa aadaysa xag iska dhig laakiin haddii ay kuu baxdo ma gelays axsanta marka qaydki muxuu yahay kulla aw kullu maطcuumin mudakar shay kasta oo cunno noqda oo la cuna oona iyadoonan aalaad iyo frijeer iyo hawlaa loo isticmaalin la kaydsan karo oo kaydsama magarate kullu maطcuumin mudakar sidaa weeyaan marka eh, labada qaydaad ka fiirinaysaan dabcan eh, qawaacidkan way jiraan oo ayadna eh, oo saas ayada taqriiban garab socota oo qeyd kala xiran lakin hadda tanaan istaagin agteeda oo ah kulu maطcuumin shay kasta oo la cuno oo mudakarin kaydsami zaka laga rabaa laakiin kulu maطcuum wuu yahay mooski laakiin mudakar may maya bambeelmadi maya cambadi maya laakiin timirti haa zabiibki haa ama cinabki cinabkan ad banaanka lagu iibiy ad arkaysaan wuu kaydsami waa la qalajina khalaas wuxuu noqonaa zabiib haye basasha ma kaydsami ya sinsinta ma kaydsami ha nacam haddii marka labada qayd u fiir macuum ma la cunaa ha ma kaydsami ha bas su-aalaa soo war soo soo soo degaysa marka oo ah adduunka hadda technolojiya la gaaray qari waxaa laga yaabaa in dhagax laga dhigo sanad kamil dhagax ku ahada kugu jira meesha markaad ka soo baxsatana aad aayar intaadun yar ka qallajiso aad cafwan aad qabowga ka bixiso isticmaal ambobelmadii ama mxuu ahaa yaayadoo kale yaayada aad iyo aad mxuu ahaa adda loo isticmaala inta ayar la diyaariye ayaa farjeerka qaybta kor la gelin khalaas marki aad u baahato maad kala hilibkii oo kale wa ya sheekh kaasqarashaa lagu bixi <laughs> allah ybarak fi marka xadiidka laba kun afar boqol iyo sideed iyo siddeetanaad qala imam na s barna harun ibnu saciid ibnu haytham alayli wa iqat fadil abu jacfar alayli weeyaan qaala xadaana ibn wab cbdillah bn wa iqatun faqiih qaala akhbaranii yunis ibn yaziid alayli waa iqa can ibn shaabi zuhri can saali bn cabdillahi bni cumar can abihi cabdillahi bn cumar bn khadaab radi allahu tacala canhuma ana rasula rasul ka sal sl qa rasulkan wuxuu yidhi fii maa wixi amaba masagadii iyo muxuu ahaa wixii la beertay oo saqat ilmaau saqat isamaau cirki ay waraabisay uu waraabiyey saqat isamaau samadii ay waraabisay ama u waraabiyey cirki iwalanhaaru anagi samadii marka la yihahdana waxay noqonaysaa muana af soomaali ahaan cir marka la yihahdana wuxuu noqonayaa mudaker dhanka arabtala-aad marka iwalanhaaru wabiyadii iwalcuyuunu ilihi soo burqanaayey iska soo muxuu burqanaayey aw kaana ama ahaaday baclan xidadadiisa wax ku cabo webiyada agagaarkooda iyo meelaha ku dhegan dadkdadka degan ayaa aad u yaqaaneen webiyada waxaa lagu beera ama lagu talaalaa cambaha iyo geedaha weyn ayaa lagu talaalaa markii lagu talaalo xilliyada uu yar yahay allow in la waraabiyo waa laga yaabaa laakiin xididkii webiga ayuu marka toos biya uga soo qaadana markaas waxaa la yihahdaa maa yasqii aw yastasqii bicuruuqihi xididkiisu maadi shilinkaama galay xididkiisu kusoo biye qaadana khalaas marka wixii noocaas ahaaday he iwama fii ma saqat الsamaau wاlanhaaru wاlcuyuuna ow kaana baclan alcushru toban meelood hal meel ayaa laga bixinayaa markii la soo gooy wamaa wixii suqya lagu waraabay bisawaani awrta lagu waraabiy awrta muxuu ahaa ayaa lagu waraabinayaa oo wadaantii jiidaysa iyo wix la ah. iyo wanadxi biyo in gacanta looga firdhiyo ama aala matoor wuxuu noqdaba ha wixii lagu waraabiyana nisfu lcushri toban meelood marka loo qaybiya hal meel niskiis ayaa laga bixinay uu nabig yihi sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadidkii laba kun afar boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadis saxiixa qala alimaam nasa al abarna camr ibnu sawaad sawaad ibn aswad ibnu camr almisri waa iqa wa axmed ibnu camr almisri waa iqa wاlxaariث ibn miskiin qira'aة calيh waan asmع wa iqaة habt can ibn whb cbd lah bn whb almisri wa iqaة habt afaqiih cafwa qala xadaثna cmr ibn xaariث almisri wa iqaة habt ana aba zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus waa saduuq xadata wuxuu sheegay anahu isaga samica jaabir bn cabdilah meeshan tadliis kama maqd mujadan mudlisuu ah waa taqaanaan anahu samica jaabir bn cabdilah inuu ka maqlay radi allahu tacala anhuma yaquul isagoo le ina rasuula rasulka al sala اlah alay slm qaala wuxuu yidhi fii ma wixii saqat asamaau samada ay waraabis walanhaar webiyadii walcuyuunu ilihi biyaha ay ka soo burqanayeen alcushru toban meelood hal meel ayaa laga bixinaya wa fii ma suqya biاhaaniya wixii awr iyo wixii aala lagu waraabiyana nisfu اlcushri toban meelood hal meel niskiis ayaa laga bixina weyaan xadidka laba kun afar boqol iyo sagaashanaad waa xadid xasanu صaxiixa qaala aimam nasa abarna hanaad ibnu sari abu sari waa iqa can abi bakr wa huwa ibnu ayaash ibnu cayaash wa iqaة caabidu lama kabura sa'a xifduhu wa kitaabuhu صaxiix can caasim ibn abi najud waa taqarama saduuq imaamu fi اlqirا'a saduuq yukhطiu ma garateen laakiin imaamu fi اlqirا'a can abi waa'il wa shaqiiq ibnu slma wa iqa can mucaad ibni jabalin radia allahu tacaala canhu arda qala yuri mucaad bacanii waxaa diray rasu rasulka sl slm ilى اymn ymn ayuu i nabigeena alayhi sala slam ayaa yman i fa amaranii wuxuu i faray an aakhuda inaan ka soo qaado oon zaka ahaan ugu qaado mima saqat isamaau samadii wixii ay waraabisay alcushra an aakhuda inaan ka soo qaato mima saqati asamaau samadi waxay waraabisay alcushra cushra aan ka soo qaato wa fii ma suqi toban hal meel wa fii maa suqiya wixii lagu waraabiyey bidawaali wadaannada wadaanta iyo wix la midka ah iyo aalaadkii nisfa alcushri toban meelood hal meel niskeed inaan ka soo qaato weeyaan kam yatruku alkhaarisu qofka qiyaasa ah, beerta inta ku taallo miiquu ka tegi beertiioo bislaatay ayuu ninkaan imaanayaa carabtu waxay lahaan jireen dad qiyaaso beertaanu saas ishuu marina wuxuu leeyahay waxaa ka goy boqol jawaan oo min boqol kiila ha goy ama boqol suus ha ka goy marka wax yarna inay ka badato laga yaaba aada u kooban wax yarna inay ka yaraataa laga yaaba inay justo isku noqotona waa u badanta khaarisaa la yidhaha marka waa nin wax qiyaaso soo ma arkin dadka hadda sarraflayaalka iyo muxuu ahaa lacagta markay saa u qabtaan wuxuu ku intaas waa saasuu qabani markuu saa u qabto wuxuu ku waa boqol kun ama wuxuu ku waa sagaashan shan kun ama wuxuu ku le sagaashan iyo sideed kun aynu noqon ragga waa yaqaana qaarkood hawsha iyada ah marka qof walba sancada uu isaga ku takhasusay qiyaasteeda inta badan wuu yaqaanaa waliba haddii shaqa ay u noqoto marka ninka khaariska ah dee zakadiina lalama sugi kara mararka qaar in la wada gooyo beerta aad baa u weynta marka markii ninkaa qiyaasa u qiyaasa miiquu ugu tegayaa wixii gafa ood ku dhici lahay kaba soo qaat haduu intuu qiyaasa boqol markay noqoto boqolkaas miiquu muxuu ahaa eh, toban jawaan ha laga daayo mise shan jawaan ha laga daayo ama hal jawaan ha laga daayo miiquu dhahaya ayuu baabkan u baab yahay laakiin maca asaf shadiid xadiidka kuso aror waa daciif qala imam nas abarna moxamed xadid laba qundar labada waa taqaanaa waa aimo qaala waxay yidhi xaddatana shucba ibn xajaaj waa imaamka qaala samictu khubayba ibn cabdiraxmaan almadani waa iqa yuxadis oo ka warramay can cabdiraxmaan ibni mascuud ibni niyaar niyaar maqbuul weeyaan xadiidka halkaasaa looga imaaday can sahl ibn abi xatma alansaari waa saxaabi sagiir ah qala wuxu yidhi saxaabigaas ataana ataana can sahl ibn abi xatma qaala wuxuu yidhi ataana ninka marka qaaladan waxaa iskale ninka la yidha cbdiraxmaan ibn mascuud ibnu yaar can sahal ibn abi xatm ayuu ka wariy qaal wuxuu yidhi ninka la yidha cbdiraxmaan ah, ibn mascuud ibnu yaar ataanaa wuu noo yimid wa naxnu fi suuqi suuqa annagoo ku sugan yaa imaani sahal ibn abi xatma faqala wuxuu yidhi sahal qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm idaa kharastum haddii aad qiyaastaan beerta wixii ka soo go'i lahaa fakhuduu qaata oo wixii qiyaasta qaata wadacu ulu saddex meelood hal meelna isaga taga markaad boqol ku qiyaastaan lixdan iyo lix ka qaata iyo wixii yaroo raacsana wixii kalena isaga taga fain lam taakhuduu haddii aadan qaadanin aw tadacu aulu haddii aad uludka ka tegin shaka shucba ayaa shakiya oo ruwaadda ka mid ah fadacu rubca afar meelood hal meel isaga taga laakiin xadiidku muxuu yahay waa daciif wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja xadiidka laba kun amaba baabka toddoba-iyo labaatanaad qowluhu caزa wajal walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiiثa kan xun oo minhu wixii aad bixinaysaan iyo xoolihii ka mid ah xoolihii minhu xaggiisa tunfiquuna walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiiثa kan xun minhu tunfiquuna wixii aad nafaqaynaysaan oad bixinayseen kan xun oo liidan ha u qasdina markaad lacagta xataa aad bixinaysa boqol boqol aad haysataa boqol boqolkiina ad bixisa doonaysa ama kun kun tan marka jajaban oo yara madoobaatay ha qasdi ha u qasdin ee tan qarara'la ta ayada bix wax badan aad haysataa nin sheekhaan aad ula yaabayoo soo qoray wuxuu ku leeyahay warrimiyo adinka yacni qofku wuxuu rabaa inuu jeebkiis intuu baaro shay ugu yar oo ku jira uu ka soo bixiyo oo miskiinka siiya shay ugu yar isagana wuxuu rabaa rabbigan subxaana wa tacaala wix ugu weyn inta un ugu muxuu ahaa malaayiinu rabaa in ilaahay uu ku shubo isagan wixii had haystay intuu kala fiiriye ayaa waxaa weeyaan kii u yaray fahaakada tuurad اibil yaa sacad saa marka waxaa weeyaan marka haddii aad wax yar bixiso adigana wax yar baa lagu siini aljaza min jinsi <laughs> alcamal sidaa weeyaan waaya xadiidka laba kun afar boqol iyo sagaal laba iyo sagaashanaadda waa xadiid saxiixa qaala aimam ns abarna yunus ibn cabdilaclى الصdفي wa ثiqa wاlxaariث ibn miskiin qira'at عalيه waan asmع can ibn whb qaala xadaثnii cabdاljaliil ibn xumayd اlyaxsubiy laa ba'sa bihi qaadi ciyaad raggiisa waa ana ibn شihaab الزhri xadث wuxuu sheegay qal u xadaثnii abu umama ibnu shl ibnu xunayf ayaa waxaa ii warramay ninka asaga ah nabigu u arkay alah slat slam lakin nabiga waxba kumuusa maqlin fi اlaayaةi aayadda alatii taasoo qaala اllahu caza wajal weyne uu yidhi walaa tayamamu hawqasni alkhabiia minhu tunfiquun qaala wuxuu yidhi huwa khabiidkaas laysu diiday in la bixiyo wuxuu yahay aljucruuru jucruur jucruur wa lownu xubayq iyo midibka xubayq loo yaqaano ee boorawsan timirta waad aragteen hadda markii la keeno timirtan cadigo hadda annaga aan ku afurno amaba la cunaba qaar waxaa weya waa mugdi soo ma marka waad ka shakiir ma bufa mise waxaa weeyaan say tahay waad ka shakirin soo ma mararka qaar iyadoo madaba laga dhahankeeda inu fiican yahy qaarna maasha allah waa casaan iyo guduud casood wa marka markaad timirta ay badanto meesha hortaada taal markaa yarta mogta waa war moolaha wax walba muxuha waa la socodsiini laakiin marka ay badan tahay middaas guduudanaad marka aad tartiib raadinayso markin marka middan xun ha u qastina waa iyo waxaan isleey cibaarada ugu fiican middan la yidhaahdo jacruurka iyo waxaa weeyaan jucruurka iyo lowna xubayq waa bufka tan bufka ah waa waxaa weeyaan timir ahaan waa u eg tahay laakiin waa wax qalalayoo yacni madoobaadayoo dhadhankii ka tagayoo yacni bukaday waa intii ay ruabka ahayd oo qodnayd qoynayd ayaa amaba hagala tixri wax la mid ah amaba si kale ha u dhaawacanta ama cudur ha ku dhacay ay qallashay ayadoo dhan bislaanin marka timirtay suurad eg tahay laakiin xashaf ayaa la xashaf lidaalika carabta maala waxay leeyihiin qofka markuu wax liidanna ku siiyo wax liidanna ku siiyo kuguna yaraya ayaa waxaa la dhahaa xashafan wa suu'a kiila war buf wax ah timir buf ah oo haddana beega laga sii halleeyey maxaa laga qaadani begi meeshii la rabay kiila in laga dhigaa wuxuu ka dhigayaa kiilo rubac dhiman horana waxay u ahayd buf aanba timir ahayn lidaalika qofka markuu yacni meeshii laga laga rabay inuu wax gaarsiiy gaarsiin waayo oo haddana weliba u muxuu aha yihahda war adduunka maqla nin baa wax loo doonay waxyaabaa la yaab kale idiin sheegi waad ogsoontiin adinkaba waa idin xasuusina nin baa wax loo doonay waxaa warniyahu war khayrkaasaa jira waxad yeeli ka qayb qaada ninkana ilaahay subxana wa tacala wuu u nicmeeyey nicam aad ilahay ugu tafadulay markaasaa waxaa weeyaan meeshii laga rabay inuu kun shilin bixiyo kun shilin waa si fiican buu u bixin karaa kun shilin waa tusaale ahaan waa ka hadlaya ayaa wuxuu bixi hal shilin waa hal shilin oo maanta joogta u bixiyey wuxuuna bixin karaa kun shilin weliba isagoo dhib ay gaarin markaasaa le saan oo kale waxa loo bixiy saan saan oo kale waxaa loo bixiye ama la iska dhaaf waxba aan la bixin ma garateen ama saan ha loo bixiyo haddana meel so ista ma og tahay maanta masjidka sigiiska shilin baan ku bixiyey kadibna waxaa la dhihi selalihi mataq af somaaliga selalihi carabtu waxay dhahayaan marka xashafan wa suu kiila buf iyo waxyar bixin iyo muxuu ahaa buf iyo iyo wux isku darsaday iyo inuu muxuu ahaa beegi ka hadlayo mana sheegashada maaha yani waxaan rabnaa cibaaradaas maalkaas maal lamid oo somalia ma jiraan markuu qofka wixii la rabay in uusan qabanin haddana uu ko ya ha belbele iska dhigi somalia marki waxaan rabnaa oo qaca ka daro dibi <laughs> ka daro dibi le kara almuhim waa kaas marka qofka waxaan waladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajla qwl macruufu wamakfiraة khayru min sadaqatin yatbachu adan markaan hadda warkaas aan sheegay koleyba intiina nin walba tusaalooyin ilma adeertiinna iyo asxaabta aad taqaanaan iyo dadka dad noocaas waad ku taqaanaan nin walba u yaqaanaan nin walba y a a a daxwada iyo wax yar laga siiy sadaqaka kul oo ka xaraam oo ka yar waa qofta ayaro carabta ay bixiyaan kuwa carabta ay bixiyaan adig yaa badan dhibanaysa wax yar oo xataa salka maarata bahasha horta intaasu leegi marka hore koobka intaas intaasu leegi kadibna tir ayaa lagu siinayaa yani intaasoo kale ataa ma gaarsiisna salki ma qariy mise ma ad qarin ad leeda ma lagu soo dhiibaya marka ma lagu soo dhiibi marka nin soomaaliya loo dhiibi le shee abdiwahaab shee abdiwaxid loo dhiibi fiiq sokor ma laha dhadhan ma laha kulayl aaway qaraar aaway <laughs> marka sadaqa ka yar oo ka qaraar badan oo ka kulayl badan weliya mark marka <laughs> hadda ilalaha sacuudiga waa ka jirta laakin timar yar ay ku raacinayaan midda kale waa lagula dul taagnaaniyo tiriq baa lagugu siini tiriq ilaa aad saa ka tirahda saad ilaa aad ka tirahdo muxuu od eh, ama aad ka gembiso labada unbaad samayni eh, haddaba ogaada marka xagga tagtaan ha ku qatalmina khayraadkaas marka bahash lagugu shuba ood ka bogta saasaad leeda ama gacantaad saari ama waad gembini sida saddexdaas tii un ku ron sheekh ayaa xasuusiyey asaga carabta wax badan joogi jira <laughs> ya sheekh Ah, ka qaalisan aad iyo aad marka walaa tayamamu اkhabiiثa minhu tunfiquuna qaala wuxuu yidhi huwa isaga aljucruuru waa jucruurka waa nooc timir ah oo yaryar waa timirta bufka ah ha isku dhibin waxaan kale waa timir buf ah oo iyadoo muxuu aan weli bislaanin bukootay kadibna timir ahaan u suuradaysan dhadhan timir iyo walaa midib timirna aan lahayn oo madoobaatay hadda markaad tagta xarameynka waad arkaysaa noocyo noocaas ah oo weliba la jecel yahi o la gadana qiimaha aad u jaban si waxyaaba kale ay u isticmaalaan ya hay ah, wa lownu xubayq lown xubayqina waxaa weeyaan waa mid timir boorowsan oo yar yar oona dhedheer dhudhuuban waa dhudhuuban tahay waana muxuu ahaa boorbooraba ku jira dhadhan iyo macnona ma lahan marka kulli haddii hadda timir ay horta halkaan oli lahayd mxuu nooca waa noocaan dhehlen laakin de ma taalla meesha hadda waa un noocaas bufka ah oon lagu intifaacaynin habixinanta ayada fanaha wuxuu diray rasul rasulk sl sl an tuukhada in loo qaato fi sadaqati sadaqada alrudaalatu tan liidan radiil yani nooca liidan in zaka loo qaato ama loo bixiyo nabigeena ugu diiday calayhi الsalaatu wasalaam waay xadiidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadid xasana qaala aimam nas akhbarana yacqub ibn ibrahim adawraqi wa hiqatu tabt qaala ambana yaxya bn saciid qaطaan yaxya bn saciid alqaطaan weeyaan can cabdilxamiid ibn jacfar almadani wa saduuq rumiya biاlqadr wa rubama wahim rubama wahim qaala xadaثanii صaalح ibn abi cariib الxضرمي waa مqبuل عan kaثيir بن mرة الxضرمي waa ثiqة عan cوف بن mالك أشجعي رضي الله taعala ضa qala wuxuu yihi cوف صaxaabigaas haraja rasuula nabiga ayaa soo baxay ala sl slam wa biyadihi nabi gacantiisna ay ku sugan tahay casan ul waqad callaqa uu suray rajulu nin qimwa xashafin timirtaas bufka ah xashafan wa su kiila soomaalia dhihin timirtaas aanan aad ku fiicnayn oo nooca liidanna ayuu muxuu ahaa roqob amaba laanta ama gacan ayuu masaajidka dhexdiisa u suray intuu soo gooyey ayuu masjidka ku xirayo saa usoo raariciyey si nin walba u gurto waay facacala nabigu wuxuu gudagal yacnu inuu dura fii daalika qinu gacankaas amaba raqobtaas ama laantaas timirta ah inuu muxuu ahaa ushi e, ku dura ayuu nabigeena gudagalay calayhi salatu salaam fa qala wuxu low shaaa rabu haadihi sadaqa sadaqadan ninkii lahaa hadduu doona tasadaqa wuxuu sadaqaysan lahaa biatyaba min hada waxaan wax ka fiican sadaqaysan lahaa waxaan wax ka wanaagsan sadaqaysan lahay ina rabba haadihi sadaqa aka sadaqadan ninka iska lahaa ya'kulu wuxuu cuni doonaa xashafan buf ayuu cuni doonaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama saasuu nabiga sala allahu alayh waali wasalam lidaalika qofka mu'minka ah marba haddii ay noqoto inaad wax bixiso wax qurux badan ood adiga qaadan lahayd walaa tayamamu alkhabiida minhu tunfiquun walastum biaakhidihi ila an tuqmiduu fiih waaclamuu ana allaha haniyun marka taas waa muhiim lidaalika markay noqoto inaad wax bixiso wax fiican raadi daa'iman wixii un wanaagga xaggiisa xig weeyaan si aadan buf maalinta qeemo cunin baab ulmacdini macdinta waxaa weeyaan shay kasta asalkiisa ayaa macdin la yihahdaa macdinta marka halkan waxaa loola jeedaa waa manbat aljawaahir waxyaabahan jawharka oo qaaliga ah meelaha ay kas laga soo qoto oo ay ka soo baxaan ayaa la yidhahdaa almacdin dahabka iyo fidada iyo wixii la midka meelaha laga soo qoto ayaa la yidhaahdaa macdin macaadin waa iska caadi hadda meelahan muxuu ahaa mynis waxbay dhahaan meelahan hadda sou africa ayaan ku arkay oo meelaha laga soo qoto waxyaabahaas way jiraan kenya laftirkeeda waxbaa ka jira mayna dhankan oo muxuu ahaa magaaladan oo ya soo dhama ahayd waxbaa jir jira ya magaeed xadii laba kun afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadis xasan qala imam bna qutay ibn saciid ibn jamiil ibn طarif albaqlani wahiqatu tabt qala xadana abu cawaana alwadax ibn cabdillah yashkuri weeyaan can cabdillahi bn akhnas annakhaci waa saduqun yukhdi can camr ibn shucayb waa taqaanaa waa saduuq can abihi abihiis isna waa saduq can jadihi awowgii oo saxaabiga cabdillahi bn camr bn caasin radia allahu taca anuma qala wuxu yihi suila rasul nabiga layaa la weydiy sal slm can luqaطati baadida ayaa wa laga weydiiyey faqaala wuxuu yidhi maa kaana wuxuu ahday fii ariiqin jid ma'tiyin ee dadka ma'tiyan la maro oo la maro toos dadka ay u maraan jid furan aw fii qaryatin ama tuulo iyo magaalo caamiratin camiran oo dadka ay degan yihiin wixii ku dhaca oo la arka facarifhaa sanatan hal sana haybaari oo waxaa weeyaan yaboohi yaa waryaaiskalahaydhah dadka gaar muxuu ahaa gaarsii fain jaa saaxibuha nin kale hadduu yimaado fahuwa axaqu bihawa wailaa hadduu imaan waayna falaka adaa iskale weeyaan wamaa lam yakun fii ariiqin wixii jid aanan ahan ma'tiyin ee dadka ay u yimaadaan ama lasoo maro meel duurahom dee muxuu ahaa qaaba iyo jaq ku jira walaa fii qaryatin caamiratin tuulo caamirana aan ahayn fa fiihi isaga xoolaha iyagaa wa fi rikaazi xoolaha duugkufaareedka oo gaalada ay duugeen quruuntii hore alkhumusu shan meelood hal meel ayaa laga bixinayu nabig sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka laba kun afar boqol iyo shan iyo sagaashanaad qadiyadda luqatada iyo waxyaabahan baadida ku saabsan way noo imaan doontaa insha allahu tabarak wa taala iyada oo faahfaahsan laakiin hadda wixii laga bixinaya baa laga hadli qofka ma u bannaan tahay haddii muxuu ahaa uu intuu sanad iyo boohiyo saddex sanno way jirtaa laakiin sida raajix waa sanad uu muxuu ahaa yihahdo waryaa iskale hey ood kadibna cid lahla waayo uu milkiyo qofkii lahay muddo kadib hadduu yimaado ma bixina mise ma bixinay sida raajix waxaa weyaan waa inuu iska dhiibo iyada iyo wixii ka dhashayba sidaa weeyaan waa noo imaan doonta insha allahu tabarak watacala xadidka laba kun afar boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qala alimam nasa akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandari wa hiqatun tabt qala xadathana sufyaan ibn cuyayna can zuhri axmed shab zuhri waa imaamkii can saciid ibn musayib musayab can abi hurayrata radi allahu taala an nabina bin xakuri sal slam xaa xadiidku taxwiiliyey qala imam nt abarna isxaq bn ibrahim alxandli qala abana cabdirazaq bn haman asancani qala xaddaثana macmar rashid alasdi can zuhri can saciid ibn musayib wa abi salmata bn cabdiraxmaan can abi hurayrata can nebi sal sl qa nabigeen wuxuu yidhi raggaas kulli waa raggii asxaabta ad ahaydeen alcajmaau midda aanan hadlaynin waa bahiimadii iyo xoolihii jurxuhaa jarxuhaa weeyaan bifatxi اljiin jurxahaana waa muxuu ahaa waa arrin jirto laakiin jarxuhaa saasaa asala jarxuhaa dhibka ay geysata jubaarun waa hadur wa kama soo qaadin waxaan laga soo qaadayn waya wa lagama soo qaado wax lagama soo qaado walbi'ru ceelkii qofka ku dhacana ceel qodan shuluq ku dhahana jubaarun waa hadar amaba waxba lagama soo qaado walmacdinu meesha dahabka iyo fidada iyo laga qodana qofkii ama ay ku dunto ama ku dhex dhintana jubaarun waa hadur wa fii arikaas duugkufaareedkana alkhumusu shan meelood hal meel ayaa laga bixinayaa sidaas ay maxalushaahidkana waa fi rikaasi alkhumus iyo walmacdini jubaarun masalada marka masalo dheer weeyaano markii un aan insha allahu tabaaraka watacaala ba abwaabtaas dambe aan gaarno ayaan baabkeeda aada u geli doonaa laakiin ceelka hadduu qofka tacadi uusan samaynin oo dhibaato isaga intuu ceel meel la mara intuu ka qodo kadibna hoosaasiin uusan samaynino hor kor intuu kashaashin wax intuu ka saaro ama wax waxaa weeyaan dadka inay meel caadi tahay intuu bac iyo wax saaro ama wax la duma dadka u saaro qofku saas tasabub hadduu la imaado baab kale laakiin ceel caadi oo beertiisa kadhex qodan iyo gurigiisa kadhex qodan iyo canug iska orda ama qof orda ayaa dalaq iskaga yidhi isaga tasabub la imaan bahaaimtana culamada jamhuurta waxay qabaan neefka wuxuu habeenkii hadleeyo oo dhibood geyso qofka neef iskale ayaa laga qaadi wixii maalinta u geystana wabakama waxba lagama soo qaadayo waa kaas marka waa masale abcan dhirar badan hadda aad inaan uganla muhiimaa xadidka kun afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadid saxiix xadiid laga aamusay weeyaan waa xadii <laughs> xadiis hore xadiis hore la tooyey akhbarana yunis ibn cabdilacla waa iqa qaala xadaana ibn wahab cabdillahi ibn wahab almisri qala akhbarana yunis ibn zayd ilayli can shaab can saciid wacubaydilahi bn cabdilah waa xadiidka hore isna waa saxiixo can abi hurayrata radi allahu ta an rasul rasulka wuxuu ka sal sl mitli xadidka hore mid lamid ayuu ka wariyey xadiidkii hore abi hurayra kanna waa abi hurayra lakiin ruwaadda ayaa kala duwan xadidka laba kun afar boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala alimam ibn sacd akhbarana qatay ibn saciid can malik bin abd alhijra can mishaabi zuhri can saciid ibn musayib abi salamata cabdiraxman can abi hurayrata ana rasuula rasulka sal sl qa rasulka wuxuu yidhi jurxu alcajmaa mahadashada ama xoolihii dhibkii ay geysteen ama jarxu jubaarun waa hadar waxba lagama soo qaaday walbiru ceelkiina jubaarun waa hadar wax laga soo qaada lama arko walmacdinu macdantii iyo meeshii laga qoday wixii qof ku gaarna jubaarun waa hadar wa fi rikaazi duukufaareedkana alkhumuusu shan meelood hal meel ayaa waxaa weya gaalada waxay samayn jireen haddana qaaraa sameey weli qofku intuu nool yahay bangiyadan iyo adduunkan ma jirin moogta hadda bangiyadii ay ka wada buuxdaa lacagtii ay wada dhimanayaan waxaa weeyaan waxay samaynayaan daasad iyo wax noocaas ayaa lacagta lagu ridi dahabka lagu ridi wamaa ilaa daalika waa lagu ridi god ayaa loo qoday marka waa la aasi wuu iska dhimani marka mar un qarni kadib la joogo oo boqolaal sano la joogo kadibaa ah, qofkii meel meeshuu muxuu ahaa intuu un ilaahay u qadar ayuu wuxuu helayaa marka adduun un u bakarnay ayuu iska heli kaas arrinkaas la yihahdaa hay-adda bangiyada muxuu rikaas ku jiraa bangiyada maxaa rikaas uu ka buuxaa bism illah lidaalika ninka wuu iska gaboobi canugkiisa lama socda maba laha mararka qaar e ayaa canugu ah wamaa ilaa daalika gaaladaan ka hadlayna dabcan marka xadiid laba kun afar boqol iyo iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadiid amaba siddeed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa abarana yacquub ibraahim wa qaal xadana hushaym bn bashiir alwasdi wa iqa qamba'na mansuur muctamir wa iqatun tabt wa hishaam waa ninka hishaamkan madastawaa'iya mise waa hishaam ibn curwa soo saara can ibni siriin can abi hurayrata radi allahu ta qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasul wuxu yh sl slm albiru ceelka jubaarun waa hadar waalcajmaa'u mahadashadna jubaarun waa hadar waalmacdinu macdanti meesha laga qodayna jubaarun waa hadar wa fi rikaazi dukufareedkan alkhumusu shan meelood hal meel ayaa ku waajibaysa baabu zakaati naxli shinida iyo malabkeeda zakadiisa ayuu baabkan u baabaya xadiidkan eh, sida raajix ah zaka ya ibnu xasaan miya alasdi haye martabadiis maxaa marka waxaa weeyaan zakaatu naxli shinida iyo malabkeeda zakadeeda sida raajixa ah, malabka lagama rabo zaka laakiin iqa sooma haddii laakiin loo xiro meel oo la yidhaahdo xaafadan islii wixii halkaan ka roga ilaa tolofka intaas aday ku xihan tahay oo imaam muslimiin ama ninka madaxda muslimiinta u yidhahda nink hebel aha intaas ay u xihan tahay wixii shinna oo halkaas ku dhasho isaga iskale haddii la yidhaahdo markaas imaamku wuxuu u arkaa marka oo muslimiinta usoo noqoni ayaa laga qaadaya cushurkaas waa laga qaadi karaa toban meelood hal meel sida zakadii camal lakin zake caadi oo ku waajibay sida raajixa inaa jirin weyn wallah alam lakin masalada waa masale khilaafi طبعا xadidka laba kun afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadيث صaحيح xasana qala الimam النسي aخbaranii المغيرة بن cabdiرحman wa ثiq qala xadaثna أحmed بن أبي شhuعayb الxarani wa ثiq عan muسى بن acyan الجزري wa ثiqة caabid عan cmr بن الxاriث الmdني الطائفي waa saduuq can camr bn shacayb can abihi can jadihi qal wuxuu yidhi camr shacayb awowgii oo cabdullahi bn camr bn caas radi allahu tacala anhuma jaa waxaa yimid hilaalun hilaal ibnu sacdin la yihahdo waa ree bani mutcaanime eh, la yihahdo yuu ka dhashay ayaa ilaa rasul yimi sal slm biushuurin bicushuuri naxlin malab ama shinni malabkeed toban meelood hal meel marka loo dhiga wixii ka soo baxay oo lahu isaga u lahaa ayuu nabigu keenay sal ه slm bicushuuri naxlin lahu malab shiniyeed isaga u lahaa zakadeedii oo cushur ah dabameelood hal meel ah ayuu nabigu keenay alayh sala slm wasaأalahu wuxuu weydiistay an yaxmiya lahu inuu nabiga u xiro waadiyan waadi oo yuqaal loola yihahda salabatu waadigii salaba ahaa intaas nabi allow ii xir aniha ii xirnaado cushurkeedina waa kan yuqaalu lahu slma faxamalahu rasul nabiga ayaa u dhowray sal slm dalika alwaadi waadigaas wuxuu yihi hebela laga taaban waadigaas faraha loogala baxa falama waliya cumaru sayd cumar ibn khaaab markuu khilaafat muslimiin qabtay kataba sufyaan ibn wahb ayaa wuxuu qoray ninkii waaliga ahaa ilaa cumar wuxuu qoray ibn khaaab yasalu isa wax ka weydiini arrinka asaga ahaa oo ninka asaga ahaa meeshuu xirnayd fakataba cumaru sayd cumar wuxuu qoray eh, radi allah ta arda in addaa ilaya hadduu ii keeno maa kaana yuaddi wuxuu keeni jiray rasul u keeni jir sal sl min cushri naxlihi shinadiisii malabkeedii toban meelood hal meel hadduu muxuu ah ii keeno oo muslimiinta la siiyo faxmi salabahu salabata lahu waadiga salaba ahaa u isaga ha u xirnaado wailaa hadduusan keenin miya fainamaa huwa fainamaa in kalaman huwa shinida waa dubaabu kayfin waa tiksi ama tixsi roob la imaaday yakuluhu man shaa qofkii rabaa marka ile mogta shinida geedaha ay wax ka soo cuntaa geedahana roob ayay ku baxaan sooma marka roob ilaahay uu keenay geeda iyo booq iyo muxuu ahaa ka dhashay ayay muxuu ahaa baashaa cuntaa aleyhi marka cid laga xiga ma jirto weyaan laakiin haddii in loo xiro ay noqoto waa inaad muslimiinta kusoo celiyo boqol kiiba toban baabu fardi zakaati ramadaana bisha ramadaan zakadeeda fardanimada iyo baabkan baab yaxada wallahu aclam wa sala allah waslm ala rasul mustafa